ilaah raxmaana carshigiisu xaqun xaq weeye oma haddee qolooyin ay ku fasireen inuu milkigiisa un uu cibaaro kaba yahay ee waa makhluuq jira acdam almakhluuqaad sida xadiidkii ahaa ilaahay haddaa wax weydiisataan weydiisa markaa alfirdows oo waxa weeye dee korkeeda waxaadiba ama sakfi waxa u carsh raxmaan niyo dee nusuustii kale badnayd maaha waa shay makhluuq oo jiro oo dee waxa weeyaan inagu qadarkiisa iyo xaqiiqadiisiyo taayaynaan garanin ilaah baa subxaana wa tacaala ogo qeybkaa inaga qarsoon buu ka mid yahay laakiin waa khalqi aad iyo aad u weyn oo dee makhluuqaadkaba ugu weyn oo markaa bal aayaad kala duwani ay kuba yimaadeen taas baa axaadiid kala duwan dikradiisuu kuba yimi marka wax jira oo xaqa weeyaan oo carshi ah makhluuq jabal maalan ah, qur-aankii waxaa inoogu sugan malaagi ay sida ayaa inooguba sugan in oy dee qawaa'im marka uu leeyahay wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya bal marka waa shay dee makhluuq oo jiree maha cibaaro milki iyo waxyaalahaas iyo cibaaro kama aha xaqun laa rayba fiih qad dakarahu llahu tacaala ilaahay wuxuu ku sheegay fii aayaatin aayaad kahiiratin badan oo min kitaabihi kitaabkiisa kaba mid ah minhaa qowluhu tacaala aayaadka waxaa kaa mida ah ilaahay qowlkiisii uriidu lcarshi lmajiidu ilaahay subxaana wa tacaala waa kaa carshiga u saaxiibkee isagu majiidka haddii almajiidu dee aan aqrino oo la rafciyo haddii almajiid la yidhaahna carshigiibaabay sifo u noqon wa huwa isagu khalqun khalqi weeye cadiimun waa khalqun macnaa waa makhluuq weeye waa shay ilaahay subxaana wa tacaala abuuray oo weyn oo haa'ilun cadiimnimadiinba aad iyo aad weynidiisu dee xadka baxay tahay oo laa yuxiidu bihi ila allahu tabaaraka wa tacaala cidi xaadayn kartoon rabbi ahaynna aanu jirin makhluuqaad oo dhanba waxaweyaan ka wada weynba ee una sarreeya makhluuqaad oo dhan oo wax ka sarreeya aanu jirin wayaxmiluhu waxaana sida oo cadadun cadad min almalaa'ikati alcidaami malaa'ig aad i aad u waaweynoo iyagana qadarkooda iyo cidamkooda taas ilaahunaba ogyahay xadiis baa wuxuu ku yimi waxa lay fasaxay oo lay idmay inaan kaba waramo malag kole xamalat alcarshi kaba midho shaxmada waa intan yare carshooda yare dhegtiisa iyo dhegtiisa intaas toddoba boqoloo snood in loo socdo ay u dhexayso de waa malag xamalada carshiga ka mid ah xadiiskan waa xadiis rasuulka ilaahi xaadiisii kaba mid ah bal haddaba malaa'ig cadamada iyo weyne ay leeyihiin ilaahuun og yahay oo bal dee marka nidhaa intaa keliya ayaa toddoba boqoloo snood loo socon lahaa waxa weeye waa dee waa jirhkii kale iyo intii wixiisii kale abuurkiisii kalena deeta waaba nisba yar oo koobanoo de intaan arkayna intaa kawa aan marka ahayn jasadkeedaba aan noqon ahayn jasadkeenna aan noqon ay tahay sabcmiati caam masiirkeed de waa adugu koley shayan laa natasawaru haddaba cadad malaa'igta aad iyo u waaweyn kaba mida ayaa sida oo dee qawaa-in buu markaa leeyahay ay sidaan o dee sidaan de xadiid kaloo laba nin oo waxa weeye kollay nina muslimiinta kaba mid ahaa nina yahuudi ahaayo kaa yahuudi wuu yidhi waladii istafaa muusa cala albashar ninkii kale muslimkaana intuu kaba xanaaqay tii uu dhirbaxay oo dee bal matalan hadal ay dhex mareen baa rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh mar arrintan loo sheegay uu yidhi macnaa ambiyada inaga haygaba fadilina dadka sacqa kuba dhacaysa oo markaa qiyaamada anaa noqonaya ruux dee soo miirsado ka ugu horeeya waxaan arkayaa muuse oo qaa'imo waa rukun arkaanta cashi ee ka mida haysta ma garanayo inuu hortay soo miirsada iyo dee inaan iscaqadaasba asiban oo axdiistii kuba yimo ujeedadeedu waa dee qawaa'im waa kuwan ay sidaan ayuu leeyahayba waana kaa dee saqfiga markaas ama jannada oo dhanba sakfigeediiba ah waxaweye haddaba kaas waa dee inuu xaq yahay uu jiraan ictiqaadinaynaan rumaynaynaan yaqiininaynaan wayaxmilu cadadun min almalaaikati alcidaam wa huwa saqfu jannati alfirdowsi jannada jannooyinka oo dhanba ugu sarraysay jannat alfirdows ayuu saqafkeeda yahay kullu dalika qad asaxa can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam umuurahaasoo dhan inuu dee khalqigaa weyn yahay in malaa'igtaasi ay sido inuu saqfigii jannada yahay umuurahaasi rasuulka ilaahay bay inagaba sugnaadeen wasaxa waxaana sugnaaday oo rasuulka ilaahay nooga sugna ana lahu qawaa'iman u arkaan iyo qawaa'im jamcu qaa'imati leeyahay xadiidka aan sheegayay baanu ishaarayaa oo ay kuba timi qawaa'imta uu leeyahay wadaalika umuurahaas sidan malciga ay sido qawaa'im inuu leeyahay saqaf inuu janno u yahay ama firdows u yahay umuurahaasi waa madkuurkaasi guud ahaan yubdilu wuxuu burinayaa ta'wiilahu ta'wiilkiisa lagu awilo bilmulki boqornimo iyo mulki iyo taas lagu awilo ayuu waxa weeye burinaya oo maaha uun dee waxa weeyaan mulki macniya waxay noqonaysaa waa shayga makhluuqaa jira gaarka ah ee dee ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisun isagu ogyahay bal taasi waa carshigi walkursiyu xaqun kadalika kursiguna isaguna shay jira weeye oo waa xaq oo horta kursigu si aan sheegayo dee aayaddaas kursi mooyaane qur-aanka meel kale kagamuu iman oo kagamuu soo aroorin in wasica kursiyuhu samaawaati waalardi aayadda inoo soo socota marka waxaana jirta ibnu cabaas oo kale ayaa waxaa laga soo naqliyey bal tafsiir ahaan inuu kursiga ku fasiray cilmi ku fasiray kolley isaga sanadkaa lag inoogaga soo naqliyey maqaal ayaa ku sugan Eh, laakiin saciid ibnu jubayr oo dee kulley sanadkana marka horeba kuba sugna ayaa isagoo kalaamkii iyo tafsiirkii tahay cilmi in lagu fasiro iyadana ay kaba sugnaatay aimada tafsiirka barhkood baa sida qordobide ibnu jariir imay suurtagelin lama cibaaradiisii eh, laakiin sida qordobi uu kaba soo naqliyoo kale ayaa qowlkan way raajax yeelaanba oo marka wuxuu noqonayaaba dee ihimka inaansan dee shay gaaro oo makhluuqa laguba fasira ayuu markaa macnahaasi ka baxayaayo wasica kursiyuhu samaawaati waalard macnaa kursigiisa waa cilmigiisa wuxuu u waasaqnado samooyinka iyo dhulkuu noqon oo markaa arrinkan dee ah inuu khalqi gaaro makhluuq weyno dee carshiga uun booye wax kaloo makhluuqoo ka weyne aanu jirin taas inuu yahay bay tafsiirkeed kaba baxayaan macnaha dee cilmiga ilaahay inuu waasac noqdo samooyin iyo dhuluu shay kastaba ku yaxaadeeya ah waa macno saxa laakiin tafsiirka markaa kursi laguma fasiro ayaa adeeta meesha taalla bal markaa hadal ibnu cabaasna taas waa laakiin ibnu cabaas baa qowl uu inoo soo naqlinayo oo kaba sanadkiisu ka sugan yahay ayuu kuba yimi dee waana tafsiir qariibha iyobaabuu kaba cabira xaafid ibnu xajar fatxulbaari iyo mar dee kale suuratulbaqara tafsiirkeed walow aanu aayadda marka halkaa kuba sugnayn laakiin alfaada uu had iyo goor bukhaari soo naqliyo alfaadaha qur-aanku kitaab tafsiir kuga soo arooriyaka ayuu dee la socdaybaa lafteed korsugu bal marka waxaan leenahay laakiin sida dee asmaa wa sifaat uu kuba yidhaah qowlkaasi qowl bacd salaf ay laynooga soo naqliye habaa lahaado barhkoodna inoogaba sugan ha noqdo qoloyinna ay kuba tegeen ha ahaadee laakiin culimmada dee ah markaa jumhuurkood iyo aahartii kala duwanayd iyo halkan meelihii kuba yimi waa inaanu macnuu ka ahayn cilmi ahayne khalqi ama shay makhluuq oo jiro oo isna aad iyo aad u weyno qadarkiisa ilaahay uu og yahay oo rabbina aanu dee baahi uu qabo aanu uba abuurin waxaan waaba makhluuqiisii dhammaanna ilaahay waa ka wada kaaftoon kaaftoonyahay makhluuq dhammaantiina isaga waxaweyaan ay waxaweeye ay u wada baahan yihiinba gees kalena dee ilaahay qudradii iyo taas baaba joogidoodan iyo amaka iyo iraadadiiyo dee taqdiir abuurkiisan iyo ilaalintoodan iyo xafidkoodanba taasunbaabay wada ahaatay bal inuu taa yahay weeyaan oo taas oo iyada bal markaa taas baa hadalkaas baa jira kutubu tafsiirna wax kuma sugan dee marka la eego sanad ahaanna waa wax la garanayo la ogyahay bacda salafna qowlkooda bal ibnu jariir iyana sidaa uu qurduba yidhaaho qowluu raajix yeelaya laakiin dee waxa weeyaan kolley tafsiirka meesha jira waxa weeye ibnu cabaasna qowl labaad buu leeyahay waana qowlka imika uu soo dhigan doono waa in makhluuqa weyn ee ilaahay cidamkiisa wun isagu iyo qadarkiisa ogyahay uu jiro aad iyo aad u weyn oo dee ciddi markaasayn dee cidi waxaweyaan bay axaadayn karin waxaana jirta xagga weyne marka la eego xadiid baa wuxuu ku yimi waxa weeye samooyinkan toddobada ayaa dhulku marka kursiga loo eego marka kursiga loo eego wuxun baabay yihiin se xalqo waa adigu xadiid wareegsan uun ama dee waxweynoo waa xalqo in la dhigay dhul iyadu saxro ah lama degaan degaanood weyn oo dee aan dee aad u ballaadhan la dhex dhigay oo kale yihiin macna xagga yarida ay marka iyagu yaraanayaan wax yar oo la sheega oo dee la hadal qaada ama laba sheego wax la baldhiga aanay ahaynba maca cidamiha ee samooyinka iyo dhulka ayaa taasoo ujeeddadu samooyinkan iyo dhulkan oo la isku wada daray ayaa marka kursiga loo eego waa ka xalqatin calaa dahri falaatin xalqo ama in xadiida boosaa u soo wareegsanoo dhex taalla meel dhul dee bannaan oo falaatoosa oo aad iyo aada u weyn dee waxaasi kamaba muuqanayo wax yaroo kooban buu noqonayaa taasi waxayna tusaysaana waa cidamka iyo weynida kursigu leeyahay walow dee carshiga unbaa si aan soo sheegnay marka horena kaba weyn bal marka xadiidkaas oo kale oo waxa weeyaan xadiid abu dar alkhifaari uu warinayayba ah intaasi waa wax inoo sugan eh, laakiin waxyaalo kale oo dee carshiga kuba yimo axaadiida qaar ay kuba timi oo marfuuc ahaan sa haddaan eegno mowdicu laftiga inoo dambeeya isaga mowqiifa waan haynaa laakiin marfuuc ahaan oo kale iyo inuu carshigaasi isagoo weynida intaa leeg leh lahu adiidun ka adiid araxli ljadiid oo kale inuu haddana siqalka iyo culayska dee isaga saaran weeye markaas sanqar iyo sawd laga maqlayo jiiqjiiq koora cusub oo markaa cusub oo dee markaa ama dhaqdhaqaaqaya sanqadhiisa laga maqlo kale uu yahay iyo waxyaalaha caynkaasi wax marfuuc ahaan inooga sugan maaho bal waxaan leenahay xadiid marfuuca saa uu dee albaaniba silsiladan silsilat alaxaadiid saxiixa waa jiska hore un xadiidka boqoliyo sagaal raqamkiisa oo dee kuwa idhaa wax dee inoo sugan oo axaadiisoon dee ka ahayn oo ku tacalluqsan bal maalan carshigoo marfuuc ahaan baan uga jeednaa ama rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh inoogaba sugan iyada taasi ma jirto ee waxyaalihii kale waa daciifuun ha kala daciifsanaadeen ha kala xoog bateeno anahu mowdicu lqadamayn oo marfuuc ahaan dee markaa riwaayadka qaarkood u yimi ana lahu aidan ka adidi raxli ljadiid oo kale iyo umuuraha caynkaasi waa umuuro inoo sugan mahay bal xadiid ahaanna kaas baa inoo sugan laakiin waa shayga xaqa ah runta ah makhluqaa weynee ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa og yahaya bal taasi waa mid awal kursiyu xaqun ka dalik marka wuxu uhi wahuwa kursigu mowdicu lqadamayni isagoo cibaaro matniga inoogu sugnayd ma haddee sharaxan bay inoogu timi labada qadam meeshooda weeye iyada waa taan leenay marfuuc ahaan asal ahaan ma sugna oo ha ku yimaadeen waxay laakiin halkan iyada wax ka sugan oo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh ka sugan ma jirto ibnu cabaasna waa taa qowl hore aan ka soo noqliyeyna kursiga kuma fasiree cilmiga laakiin sanadkaa maqal baa ku sugan walow asxaabtiisa saa saciid ibnu jubayr iyo uu kaba sugan yahay laakiin tan oo kale ibnu cabaas bay ka soo aroortay isagoo mowquuf isaga ku taagan ah kalaamkiisii ah ibnu cabaas kalaamkiisii ah marfuucaan ma ansaxayso ee laakiin bal kalaam ahaan isaga iyo mawquuf ahaan oo wax ka sugan bacda salaf oo kaba dambeeyena qowlkooda khaasatan bacda asxaabi iyo iyagana qowlkoodii uu ahaa balwaxa weyaan xadiid abu muusa alasharina waa kuba yima laakiin waa kaan leena marfuuc ma aha marfuucan ha ahaatee laakiin marfuuc ahaan ma sugna <clears throat> marka marka mawdic lqadami ibnu jazba kitaabkiisa alcilal almutanaahiya <laughs> ayaa wuxuu hadalkan ibnu cabaas yidhaahaaba ibn cabaasin kaana yufasiru macna alkursiyi anahu mowdicu qadamay ljaalisi waxaweye oo wuxuu ibnu cabaas ku fasiri jiray kursiga ama uu kuba fasirayay inuu yahay mowdiclqadamayn ama bal maalan horoox dee sariirtiisii mulki kuba fadhiyo oo kale oo dee taas halkii uu lugaa saarayay inuu yahay taasna ugu fasirayo kaba cabira liyukhrijahu can qowli man yaquulu ina alkursiya bimacna alcilmi si uu meeshaas wax jiraa weeye indee ilaahayna subxaana watacaala dee tashbiih waa taasoo laysa ka miliha shaynu soo marnay soo meesha ugaba saara ciddii ku fasiraysay waa calimi baa looga jeeda ujeeddadu maaha markaa xaqiiqo jirtaba ma aha oo waxan wax jira maahe waxa looga jeedaa un cilmi baa looga jeedaa oo markaa dee wax gaara ma noqonayo sifadii cilmiga ayuunbaamu noqonaya siuu meesha taa ugaba saaro ayaaba tafsiirkiisu ahaa kollayna waa nasta dee daxaak oo kale iyana uu kuba fasira ibnu jariir tafsiirkiisa uu kusoo naqliyo alkursiy yuudacu taxta alcarshi aladii yajcalu lmuluuku calayhim aqdaamahum kaas waa asalkiisa kursi ooyaan macnaa adigu waa makhluuq jira inoo bal maalan oo khalqiga aad i aad u weynaa xadiidka horena weynadiisiiyo bal qadarkiisa inoo tilmaamayo umuurahana wax marfuuca adugu dee ma leenahay wax marfuuca maaha walaa yuxiidu bihi ma ixaadaynayo oo kursiga ila allahu tacaala ilaahay uu mooye cid kaloo ixaadayn karta oo ama sifayn karta de haddii waxyaalaha ayasaaraha qaarkood tilmaantii iyo wuxuu ka samaysayay soo aroreen waxyaalaha aan leenahay iyadna inooma sugnaa ilaahay mooyo cid kale way xaadayn kartaa ma jirto shayga makhluuqee samooyinkiiyo dhulkiio layswada baal dhigo ay ku noqonayaan waxaan laba arki karin ama shay aan de waxaweyaan la muqaaranayn karinna cidabkiisa dee ilaahun baaba subxaana wa tacaala oga oo xaadayn kara waqad wasica asamaawaati waalard kursigaasi waa u waasac noqday samooyinkii dhulkoodesa ayuu weynida aad u badan buu ugaba wenyahay si kastabana uga wenyahay iyadoo nismadoodu marka loo eego kursiga loo eego samooyinkii ardadu wax la sheego aanay noqonahaynba wasica kursiyu samaawaati walarda wadalika kaasna yubdilu wuxuu burinayaa tawiilahu bilcilmi iyadna halkan in cilmi lagu awilo kadalika waanataan leenahay maadee saain carshiga in lagu awilo mulkiyo waxyaalahaas maaha salafkii ummadda qowlkood waana qowl dee qolooyinkaas ama maalan ilaahay culuwiisii inkiraya waxyaala ay meesha yidhaaheen uun ama iyada kursiga bacda selaf qowlkood weeye inay macnahan kuba fasireen mufasiriintii salafku markoo doortay sa ibnu jariir yabal haddii dee hadalka qurdubi ugaba soo naqliya waa jiraan oo kolay labada laakiin marka la eego ama aqwaashii ahlucilmiga iyo aaaartii meesha jirta iyo sida xadiidka iyo waa shay khal makhluuqa aad iyo aad u oo jire maha cilmi wallaahi ilaahay tacaala nasahnaye mustaqnin mid kaaftoomay weeye can ilcarshi carshiga isagu iyo walkursiyi uma baahno dee makhluuq in allaha laganiyun can alcaalamiin caalaq oo dhan iyaguna caalamkunbay kaga mid yihiin rabbi subxaana wa tacaala waa ka isagoo ka kaaftoon la wada baahan yahay isago cid uu baahanyahna aanu jirin lam yastawi ilaah ma ekaanoo cala alcarshi carshiga lixtiyaaji ilayhi baahiu isagu u baahan yahay carshigii may hayn istiwihiisan oo cala alcarshi dee ku istiwooday ama ku ekaaday bal lixikmatin waa xikmo baaliqatin xeel dheeroo qadaha isaguu qadaro xikmo meesha jirta weeye wahuwa mutanazihun rabbi waa ka nasahan yahay can an yaxtaaja inuu u baahdo ila alcarshi carshiga awmaadiina ama carshiga wixii duunkii ah oo dee kursigiiba kaba mid yahay iyo makhluuqaadkii kaba sii yaryara inuu u baahdo rabbi subxaana wa tacala waa ka nasahan yahay fa shan allahi tacaala ilaahay shanigooda bal dee carshigii iyo kursigii iyo qudradiisii maxmuul kuba yihiin fa tacaala ilaahay shanigiisu acdamu min dalik baahi inuu wuxu baahdo oo carshigii ama kursigii ama wax kale u baahdo waa kaba wan yahay bal ilcarshu waalkursiyu maxmuulaani biqudratihi wa suldaanihi caza wajal carshi iyo kursiguba qudradiisaa lagu sidaa iyagiyo suldaankiisa taas bay kuga sugayiin waa khalqiga makhluuqaadka ilaahay ka mida ah ee isaga u baahan de isagu se wuxuu uga baahan yahay aanu jirin wa huwa ilaahay subxaanah wa tacaala muxiidun waa ixaadeeyey bikulli shayin shay kasta oo min almakhluuqaati makhluuqaadka kala mida ah. cilmi ahaan buu ku ixaadeeyey qudra ahaan iyo wax kastaba waa ku ixaadeeyey bikulli shayin min almakhluuqaat alcarshi wamaa duuna carshigiiya wixii ka hooseeyeyba rabbi subxaana wa tacala isaga acla makhluuqaat carshigiiya waa ixaadeeye walayse fowqa alcarshi carshiga korkiisana waayo carshigu isaga acla lmakhluuqaada marka korkiisa maa nin ila allahu tacala ilaahu mooye waqad axaada bikulli khalqih ilaahay khalqigiisa dhammaantiina waa ixaadeeyay ixaadata cilmin cilmi ixaadadii iyo waidraakin haleel waa cilmi ixaadadii iyo waixaadata halabati waqahrin oo cilmi ahaana waa ku ixaadeeyey oo dee waa wuxuu abuurayba wax kale ma jiraan cid kale waxba kuma laha shay ka soo dhacay kownkan ama caalamka dhacayna waa kii isagu abuuray oon dee wuxuu abuurayna rabbi subxaana watacaala waa waxaa in intii aanu abuurina cilmigiisii ahaa ee dee qadarkan kuwa soo maray iyo kitaabada iyo iraadadaasi ay wada horreeyeen markii dambena isagu uusan ugu tasarufay oo u abuuru iijaadiyey waa khalqiyuun alaa yaclamu man khalaqa dee kii isagu waxaan abuurayba waxaan lahaa ee markii horena sii qadaray sii ogaaday markii dambena abuuray miyaanu ogeyn ma waxba ka qarsoomi kara maya ixaad cilmi ahaan waa ku ixaadeeye ixaadata cilmiga darag wa ixaaqata kalabati wa qahrin hadday tay tasaruf lahaansho iyo qalabo iyo qahrina taas rabbi subxaana wa tacaala makhluuq dhammaantii oo carshi iyo kursiba uu kaba mid yahay waa ku ixaadeeyey walaa yuxidu bihi ma ixaadaynayo ilaahay subxaana wa tacaala walaa yudriku axadu min khalqi axad khalqigiisa ka mida ah, kama qaala tacaala yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiduuna bihi cilma yaclamu waa ogya dee iyada aayaadkan ixaadada kuba timi wallahu bikulli shayin muxiid wa ana allah qad axaada bikulli shayin cilman iyo dee qur-aanka waatay inoogu tacaduday haddaba rabbi wuxuu ihi waxaan iyaga hortooda ahaaday oo se umuuraha aakhiraa rabbi waa ogyahay wamaa khalfahum wixii gadaashooda hadse umuuraha adduunyana waa ogya wuxba waa khalqigiisii uun walaa yuxiiduuna ma ixaadaynayaanoo bihi billaahi cilman xag cilmi iyo garasho wixii ay ka garanayeen waa wuxuu isagu isku sifeeyaan ma rasuulkiisa kuma sifeeyey ee xaggaa loogala sheegay bay rabbi subxaana watacaala ka garanayaan iyo umuuraha fidrada khaladnimadan iyo taas iyo rabbinimadan iyo taas dee fidradiidadiyo saliimka ahaydna ay kuma hareerayaan laakiin wax kale oy kaba haleelayaan taas ama ay xaadaynayaan oo ama kuna daati ha noqoto kuna sifaati iyo taas iyo afcaashiisaasiyo dee bal maalan ta iyada ma jirto walaa yuxiduuna bihi cilman haddii aragtida sidaan marka horeba sheegnay ay aragti inoo sugan tahay aynu hore u soo marnayna aragtidaasi mid ixaada ay ka dhalanayso ama ixaadale ma aha way arkayaan iyagoo dee wahuwa um, laa tudriku labsaar iyadoo laa tuxidu bilabsaar fasubxaana dilcizati waljalaali walmalakuut waxaa nasahnaaday ka nasahnaaday dee waxa weeyaan wax alla wixii aan u laa'iq ahayn dhan ilaahay cizada iyo jalaalka iyo malakuutka u saaxiibka alkhulaasa ina alcarsha xaqun carshigu xaq weeye waa wax jira oo makhluuq jira weeye oo dee aan ictiqaadsanayno oon yaqiininayno inagoo dee xagga marka la eego qadarkii iyo wuxuu ka samaysay iyo taa ilaahuna og yahay oo taa aynaan garanahayn waalkursiya xaqun kursiguna xaq weeye walaa yaxtaaju allahu tacaala ilaahay uma baahno ilaa shayin shay minhumaa kursiga iyo carshiga ka mid oo baahi uu baahayay umuu abuurin umana ijaadin taasba wey waqad axaada tacaala ilaahay waa ixaadeeyey bikhalqihi khalqigiisa cilmi ahaan iyo qalaba iyo qahariyo tasaruf ahaan iyo mulki ahaan wax kasta waa ku ixaadeeyey walaa yuxiidu bihi ma ixaadaynayo shay-un shay minhum iyaga kaba khalqiga kaba rabbi subxaana wa tacaala ma ixaadaynayo wanaquulu waxaan odhanaynaa annagoo dee ictiqaadinayna yaqiininayna in allaha ilaahay tacaala nasahnaaye itakhada ibraahiima nebi ibraahim wuxuu kaba dhigtay khaliilan khaliil buu kaba dhigtay oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim khaliil buu kaba dhigtay khullo waxaa la ydhahaa luq ahaanba kamaalulmaxaba waa maxabada markay dee kamaalkeed ayaa la yidhaahaa oo dee taas lakin walakin maxabatu marka wakhulatu kama yaliiqu bihi tacaala way laakiin maxabadan ilaahay subxaana wa tacaala iyo dee khulladani waxay tahay un sida sifaadkiisa kale ayuunbay laba mid tahay oo waa dee maxabo iyo khullo isaga laayiq oo ah jalaalkii iyo kamaalkiiyo laayiqba ah taasba weeye sin sifaadkiisa kalaba ee laakiin ilaahay wuxuu kaba dhigtay waa miiso iyo mansilo gaar ah nebi ibraahim ambiyadiyo rusushii kale bal rasuulkiina un mooye san bal martaa dee waxa uu sharaxay nooguma iman doonto un mooye uu la dheeryahay uu kala gooni yahay oo bal matalan rabbi wuxuu kaba dhigtay khaliil nebi ibraahim adiladna way noo soo socotaa wa kallama uu la hadlayo muusaa nebi muusena takriiman hadal buu la hadlay waa hadalkiisii ayoodiya ayuu maqlay nebi muuse ilaahay waatan qur-aankana meelo kala duwan ay noogu sugantahay bal hadalkii ilaahay la hadlay iyo waqtigii uu laba hadlay iyo halkii uu kula hadlayo umuurahaas xaaladiisu say ahayd waata ilaahay subxaana watacaala suwar cadiida inoogaba warrabay marka waa hadal in hadalkii ilaahay ama hadal makhluuq ahaayo ama geed iyo say dee bacdigood geedkun uu kaba maqlay oo geedkan dhexdiisa lagu abuuray iyo waxyaale mee waa kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa hadalkiisii maqashiyo labahadootanna waa miiso iyo dee u sugnaatay nebi muuse iyo fadiilo u gaara rusushii kale ee ay u imanayeen malag loo soo diraye waxyigu waa sida uu kuma soo gaadhayay ee ilaahay subxaana watacaala si toosa aanu ulaba hadlahayn uu kaga fadilaa uu kagaba mudnaa bal taasna haddii cidila wadaagsatay waan sheegi doonaa wa kallama allahu muusa takliiman iimaanan watasdiiqan tasdiiqan wa tasliiman kolley waana umuure isku dhow horanaan u soo araragnay ee waana masaadir kolley caamilkeedii uu xadfan yahay oo nu'minu bidalika taa waan rumaynaynaa iimaanan rumayn aan shaki ku jirin ayaan rumaynaynaa watasdiiqan tasdiiqan dee waa isla midan wanusadiqu bidalika tasdiiqan watasliiman ay wa waanan u hogaansamaynaa aqbalaynaan u hoggaansamaynaa tasliiman tasliim aan dee waxa weeye tashbiih iyo takyif iyo tanzi markaa waxyaalahaasi aanay laba socon ee isagu ka khaalis ah ka saafi ah ka markaas dee halkan tashbiih inuu yimaado ama dee takyif iyo umuurahaasoo khalqigiisina loo ekaysiiyo taas iyadu ka badbaadsan wa numinu waxaan rumaynaynaa bilmalaa'ikati malaa'igtii iyo wlnabiyiina nebiyadii iyo walkutubi kutubtii almunasalati la dejiyey cala almursaliina rusushii lagu soo dejiyey saddexdan arrin ee fuqradan inoogu sugan malaa'igtii nebiyadii iyo kutubtii iimaankoodu arkaantii iimaanka ayaabu kaba mid yahay ee lixda ahayd oo qadarkii iyo waa inoo horeeyeen waaba saddex rukni oo arkaantii iimaanka kaba mid oo haddaba bal waxaan rumaynaynaa annagu malaa'igtii waan rumaynaynaa nebiyadiina waan rumaynaynaa kutubtii rusushaa iyo ambi lagu soo dejiyeyna iyagana intii dee laynoo magacaabay iyo tafsiil ahaan iyo dee si guudba waan u rumaynaynaa rusushaasi kaanuu inay ahaayeen cala alxaqi almubiin xaq cad inay kuba sugnaayeen baan rumaynaynaa bal kolley sharax ayaa kalaamku inooguba imanaya alkhaliilu fi lluqati wasaaxibu alamiinu almuqarab waa saaxibka amiinkii la dhoweeyo aldee saan soo sheegeen marka hore khullada waxaa la yidhaha kamaalu lmaxaba waa maxabada kamaalkeeda ayaa la yidhaahaa ee maxabadan ilaahay iyo khuladiisan iyo taasna waa dee kamaa yaliiqu bihi tacaala sida sifaadkiisoo kaleba ee waa lafdiga khaliil luqada wuxuu ku yahay almubiina alwaadix asharx in allaha tacaala ilaahay qad itakhada wuxuu ka yeeshay nebiyahu nebigiisa ibraahiima khaliilan khaliil buu kaba dhigtay kama qaala tacaala witakhada allahu ibraahiima khaliila faqarabahu waa dhoweeyey oo wastafaahu uu doortay waijtabaahu uu doortay wa adnaahu ijtabaahu iyo istafaahu waa isla macne qarabahu iyo adnaahuna waa isla macne waa dee alfaado uun isku mid ah ilaahay waa dee baab idnaabun uu dhoweeyey nebi ibraahim oo dee xaggiisa u dhoweeyey waanu doortay waballaqahu wuxuu gaadhsiiyey mansilatan martabo ayuu gaadhsiiyey lam yabluqha aanu gaadhin siwaahu cid isaga nebi ibraahim ka soo hadhay oo rusushii kale iyo ambiyadii kale ilaahay doortay kaba midi aanu gaadhin ila annabiyu muxamadun sala allahu caleyh wasalam lam yabluqha axadun siwaahu oon ahayn ila nabiyu waxaw nabiga muxamedun muxameda sal allahu alay wasalam ila nabiya muxamedan sal allah alay slam dila dhahaan baasi kuma sugnaadeen rasuulka ilaahay mooye bal wuxuu leeyahay dee mansiladaasi waa mansilo rusushii kaleo dhan cid la wadaagsanaysa aanay jirin oon ahayn rasuulkeenna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulkeenna isagoo xabiibu rabbi alcaalamiin ah haddana kamaal almaxaba waa mutay mansiladaasna ilaahay waa gaadhsiiyey bal dee xayaatadiisa aakhirkeediina mararkii geeridiisu dhowaatay ee albaaba yaroo masjidka kusoo bixi jiray oo aqaladii la jaarka ahaa halkay dee la soo wareegayaan ay gidaaradii intay yar bannaysteen daaqaad yaroo ay kasoo geli karaan ay samaysteen wuxuu rasuulku amray salawaatuullaahi wasalaamu calayhi in isagoo abubakarna fadligiisa sheegayay in albaabada ama daaqaadkaa yaryar la awdo markaasaa wuxuu sheegtay haddii aan ama uu sheegay rasuulka ilaahay baan leeyo uu yidhi haddaan axad ummadeyda ka mida ah aan khaliil ka dhigan lahaa latakhadtu bakrin khaliila abuubakar baan khaliil ka dhigan lahaa walaakina saaxibakum khaliilullah ama khaliiluraxmaan raxmaan laakiin saaxiibkiin waa nebi maxamed waa ilaahay subxaana wa tacaala khaliilkiisii weeye kolley axaadiis kala duwan bay nooguba timi rasuulka inoo caddeeyey marka mansilada iyada waxaa kaloo ilaahay gaadhsiiyey nebigeenna salawaatullaahi wasalaamu calayh waa la wadaagsaday taas laakiin cid kale oo mansiladaa gaadhay ma jirto isaga ayaa rabbi ku khaas yeelay uu kuba fadilay oo waana kaa qur-aanka waittakhada allahu ibraahiima khaliila kama anahu sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kallama uu la hadlay muuse nebi muuse takliiman la hadal uu laba hadlay kama qaala tacaala wa kallama allaahu muusa takliima wa akada waa adkeeyeyoo ficilkii wuxuu ku adkeeyey bilmasteri master buu ku adkeeyey hunaa meeshan oo macnaa aayaddii qur-aanka id ilaahay kumuudayn wa kallama allaahu muusa ilaahay muusuu la hadlaye master baa raacay takliiman waa adkayn lahadal buu la hadlay maxaa taas loogu adkeeya halkan iyo wadaxa si uu caddeeyo ana almaqsuuda waxaa loo jeedaa walkalaamu alxaqiiqiyu waa hadal dhab ah hadal xaqiiqo ah weeye ee maaha dee macna majaaziyo ogaansho uu taa ogaaday uun iyo hadal kaloo makhluuquu geedkii ka maqlay iyo waxyaalaha caynkaasa qolooyinkaa dee sifadaad kalaamka iyo taa inkiraya waxyaalihay laba yimaadeen walayse inaanu ahaanin maa tawahamahu wixii ay suuraysa inay tawahumeen addullaalu kuwa hallowsan alladiina kuwaasoo nafow anfiyey sifata alkalaami kalaamka sifadiisa ee waxa weeyaan can illaah oo dee kalaam waxa weeyaan la maqlo oo dee sawd le in ilaahayba leeyahay taas iyagu anfisan ee kalaamka dhan kaba dhigaya inuu kalaam nafsiya yahay waxyaalahan kalena cibaaro iyun ay kaba yihiin waa dadka iyagu dullaasha ah hallowsan kuwaas meesha waxa weeye arrinku inaanay waxa ay mooteen aanu ahaynba bal huwa kalaamun xaqun waa kalaam xaq ah kalaamkan ilaahay oo bixuruufin wa sawtin dee isagu xuruha dhawaaqal la maqlayaba waatan weeye nebi muuse ayuu kaasoo in maalinta qiyaamaana ilaahay subxaana wa tacaala dadku kulaba hadli doona markaa waa u dhawaaqi doonaa sawt yasmacuhu man qarib kamaa yasmacuhu man bacud oo la maqlayo dadku ay dhammaan wada maqlayaan oo taasoo kale rasuulka ilaahay habeenkii mucraajkii iyadna dee ilaahay subxaana wa tacaala dhawaaqiisa wuu maqlay bal haddaba waa kalaam xaq oo bixurufin wa sawtin waa cala lkayfiyati laayiqati bih laakiin maha xuruufteenna sawtkeennan wax la ydhaha maa haddii dee aan idhahno waa inay jirto ayaa la sugayaaye eh, laakiin maha kayfiyadeed iyo taa inay tahay waxay la midtood marka laleeyahay ilaahay samci buu leeyahay basar buu leeyahay qudro iyo iraado sifaadkiisa u sugan iyagoo bashar waatan oo samci marka la eego dad dee maqal way leeyihiin oo basar bay leeyihiin oo qudro iyo iraado iyo way leeyihiinba laakiin haddana maxay tahay sifadan dee waa sifa ilaahay subxaana watacaala sifadiia farca waxay ka tahay daatadii daatadiisa marka ihbaatkani waa ihbaata wujuude maaha ihbaat kayfiya umuurahan kalena waa wada saasuuno haddaba waa dee taas waa kalaam xaqiiqiya weeye maaha ama kalaamka nafsiga ah iyo waxaana ay cibaaraadkiisiiyiin iyo nebi muuse ku maqlay geedkiin unbuu ka dhex maqlo waa kalaam halkaa makhluuq ku ah lagu abuuray iyo waxaasi iyada ma jiraan bal huwa kalaamun xaqun wuxuu cala alkayfiyati layiqati bihi subxaana wa tacaala bal markaa haddaba nebi ibraahim haddaan nidhi isaga waa fadiilo gaaro isaga u gaar ahayd oo cid mansiladaa gaadhay oo rusushii kaleoo nebigeenna ahayni ma jirin saasoo kale takliimkan nebi muuse u suganna waa mansilo aad i aad u sarrayso oo ilaahay kaga fadilay dee rusushuna iyadoo ilaahay wada doortay wada fadilay ayuu haddana iyaga dhexdooda kalaba fadila tilka rusul fadalnaa bacdahum calaa bacd oo dee waxaa kaba midaa ah, kulla laba hadlayoo san dee nebi muuse oo kale ahoo dee iyagiiba dhexdoodii haddana rabbi subxaana wa tacaala kala fadilay wuxuu kala siisiiyey miisaad iyo fadaa'il kala gooni ah oo dee waxa weeyaan ambiyadii ama rusushii uu dee mid kastaba de ama dee iyaga barhkood fadaa'ilaanay kuwii kale aanu siin uu siiyey iyagoo ilaahay marka horeba wada fadilay darajadoodii wada sarraysiiyey haddaba saa dee nebi muuse mansiladaas ilaahay u gaadhsiiyey ayaa waxaa la wadaagsaa uu nebi ibraahimba la wadaagsaday ayaa waxaa la wadaagsaday taa mansilada ee walow aanay ahayn waxad iyo goor joogtaa aanay ahayn ee wax dee mardhacay ay tahay rasuulkeennii salawaatuullahi wasalaamu caleyh xadiidkii israa ama xadiidkii micraajka markuu gaadhay meel aan waxa weeyaan aan cidibo gaadhin ee ilaahay subxaana wa tacaala salaadihiina ku soo farad yeelay haddana markii dambe intuu dhowr goor dee nebi muuse iyo bal markaa kolba uu celiyo uu noqdo oo ilaahay takfiifu weydiista ugu dambayn haddana waxaaba in haddana u maqlay rasuulka ilaah ilaa irqid fariidati <coughs> fariidadaydi waan fuliye addoommahaygiina aan ka fudaydiyan dee hadalkii kalena waa kaba horreeyo kaale dee kaa uguba yima salaadaan laguba farad waa sidana may jirinoo bal marka waxaan leenahay takliimkan iyadana dee mubaasharada ah rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh nebi muuse waa la wadaagsaday isaguna miisadaasna waa leeyahay <coughs> haddaba numinu waan rumaynaynaa bidalika kulligii kaa dhammaantii calaa maa warada bihi nusuus si ay nusuusta kuba timi uun baan kuba rumaynaynaa oo falaa horta ma anfiyayno oo dee waxyaalo kale kuma anfayno inagu hadda isleenay tashbiih baa ku dhacaysano taa kaba ordaya waayo wixii ilaahay subxaana watacala isku sifeeye ama rasuul ku sifeeye noo sugan tashbiih kuma sugna walaa nuawilu mana awilayno oo waxa weeyaan jiyada dee ma awilayno wax kale kuma awilayno iimaanan rumayn bilkhabari khabarkana aan rumaynayno iyo wa tasdiiqan wa tasliiman iyo hogaansan iyo aqbal aan aqbalayna limuraad illahi tacala wa muraadi rasuulihi sala allahu calayh wasalam wanuminu waxaan rumaynaynaa bilmalaa'ikati malaa'igtii wahum malaa'igtu makhluuqaatun makhluuqaad weeye nuuraaniyatu nuur laga abuuray nuur loo nisbeeyo dee waa kii xadiidka inooguba yimi rasuulka ilaahay inuu yihi malaa'igta waxa laga abuuray nuur nuuraaniyatun cadiimatun weyn aad buu u waaweyn dee tiradooduna ilaahunbaaba og waxaweyaan ilaahayna hawl buu wada dhiibay dee iyagana laguma adoonsaday ay rabbi ku caabudayaan oo kala duwan oo dee waxaweyaan ama kownkan iyo tasarufkiisa iyo waxyaalaha saas ah iyo dee umuurahan iyo goor oo cibaadada daa'imka oo waxaweyaan dee yusabixuuna alleyla walaa nahaara laa yaftiruuna dee marka ina fatar saama ku imanaysaa tasbiixda daa'imka iyo cibaadada daa'imka iyo hawlahoodin ay ku jiraan oo hawlihii looba diray oo bal maalan cala axadi tafaasiir almursalaati curfan alcaasifaati casfan iyo saafati marka safan iyo zajrati zajran iyo umuurihii kale lee kala dunaaya qur-aanka sifaad ay leeyihin nooguba yimi taas waa khalqiga ee aadna khalqigoodna u kala duwan yahay laa yacsuuna allah ma amarum wayafcaluna maa yumaruun ilaahay macaasiyana wuxuu amray markiiba way fulinayaan wixii uu yaba la farayana way falayaanba walahum waxaa u sugan ajnixatun janaaxyo ayay leeyihiin kama qaala tacaala alxamdu lilahi fadir الsamaawaati wاlأrd jaacil اlmalaa'ikati rusula ulii ajnixati mathna whulaثa wاrubaac alxamdu xamdulilahi ilah buu u sugnaaday faadir samaawaati walardi samooyinka iyo dhulka abuurkooda bilaabay mithaal hore uu ka eegtay isagoonay jirin iyo wax horeeyeysa u kii abuuray khalqigooduna bilaabayba jacil malaaikati malaaigtii ka dhigay rusulan rusul uuu soo diro ambiyadiisii uuu soo diro waxyigii soo gaadhsiisaba rusushaasoo ajnaxatin janaaxiyo u saaxiiba ay kula duulayaan ajnaxadaasa maa yashaa'una way kuba sugnaydoo nebi waxaa abuurkiisu ah lix boqol oo janaax baa suuradiisii ilaahay kuba abuuray eedoo rasuulka ilaahay laba goortaa uu kuba arkay oo intan afarta wax ka badana barhkood baaliseen malaku jibriilba lix boqoloo janaax uu leeyahay haddaba numinu bihim waan rumaynaynaa malaaigtayna arkaantii iimaanku ay kaba mid yihiin calaa wajil ijmaali horta marka la eego ilaahay dee inuu malaa'iig khalqigaas leeyahay aad iyo aad u badan ee tiradooda isagu inuu og yahay ah kuwa ilaahay adeecaya ee aan rabbi marna caasiyayno ee wixii la farayna ilamanayo howlaha kala duwana laiyo cibaadaadkaas daa'imkaana kuma jira si guud waan u rumaynaynaa wanuminu waayahay waan rumaynaynaayo bimaa kollay maadu bimacnaa man weeye halkan waayo iyagu dee waa kollay inay caqli ilaah waa siiye garashada waa siiyey oo dee man baa la isticmaali jiray laakiin maaduba kolkol dee taa waa loo isticmaalayo walow dee xaalaad ay tahay ciddii uu soo arooray warada khabaruhu khabarkiisu mufasalan xaalu yahay macnaha ciddii malaa'igta ka mid ee warkiisa si gaara aan u helle ama laynoo magacaabay ama wadiifadiisa gaarkaa laynoo sheegayna iyadna waan rumaynaynaa oo waxaaba kamida jibriila waan rumaynaynaa wa mikaala wa israafiila wa malaki lmowti iyo malagii geeridoodee jibriil iyo mikaal iyo israafiil nasuustiiba tasmiyadooda inoogu timi malakul mowdna qur-aanka sidaasa inoogu yimi bal axaadiiaa sidaas baaba inoogu timi magac gaaro uu leeyahay dawaatana laakiin bacd alaathaar ayay ku timi cazraa in la yidhaa ma haddee qur-aanka inooguma sugna axaadiia rasuulka ilaah inoogama sugnay tasmiyadiisu inooguma sugna laakiin waa aathaarta qaarkood wax ku soo arooray oo tan shuurowdayna cazraaiil oo kale iyo laakiin waa bacd alaathaar wax kuma yimi sida halkan jibriil iyo mikaaliya israafiil nusuusta inoogu timi maa arrinku xagga tasmiyadiisu wakhasini naari naarta khaasinkeedii baaba dee waxa weeye bima warada mufasalan wanuminu bima warada khabaruhu mufasalan numinu bijibriila wamikaal waisraafiil wamalaki lmowt waa si gaara wakhasini naar wakhasini aljanna wamunkarin wanakirin waraqibin wacatiidin iyo walxafadati kun iyo mucaqibaadka ah ee dadka ilaahay uba dire ilaalinaya oo kale iyo kayri dalika kuwa keyrkii oo dee malaaigtu hoatan axaadiisa qaar malag raximka loo wakaashay xadiidkii shiradii daa'if oo kale malagii buuraha waa tan timi qadri oo kale malagiiste waa iyagu wadaafo cadiida ah weeye ilaahay u diray ku cibaadaysanayaan hawshoodiiyo taasnaba ah kuwaas waan wada rumaynaynaa wnamina waxaan rumaynaa binabiyiina nebiyadii alladiina nebiyadaasoo istafahum allahu tacala cala annaasi ilaahay dadka kala doortay wakhtasahum uu ku gaar yeelay biwaxyi waxyigiisii oo sharaa'ici sharaa'icdiisa wahum ambiyadaasna dukuurun waa kuwa labo axraarun xor oo min awsaadi qowmin qowmkooda marka leega axsaabtooda iyo reeraha ugu sharaf iyo qiimo iyo halkaas badan xasab fiican ayaa ilaahay ka soo saarayay waa rumaynaynaa iyagana biman warada khabaru ciddii warkooda uu soo arooray mufasalan xaalu yahay sida shan iyo labaatanka rasuule ama nebiya kuwa sugan qur'aanka oo kale waa mid mid baan u rumaynaynaa khabarkoodaa si guudna waan rumaynaynaa waman lam yurid markaa waxa weyaan waman lam yarid ciddii aanu soo arorin khabarkoodu mufasal ahaana ijmaal ahaan baan u rumaynaynaa kama qaala tacaala warasulan qad qasasnaahum calayka min qablu warasulan lam naqsusum calayka warasulan wa arsalnaa waxaanu dirnay waan iska wixii nasbinayay rusulan rusul baanu dirnay qad qasasnaahum aanu warranno calayka adiga korkaa min qabl horeba aan dee warkooda kugu sheegnay wa rusulan rusul lam naqsusna calayka aanaan kaaga warrabna rusul kalena way jirtaan marka waxay tahay waxa waajibina waa inaan ambiyadiiyo rusushii rumayno ciddii iyada tafsiirkoodu inoo yimay ilaahay kitaabkiisa ku magacaabayna tafsiil ahaan baan u rumaynaynaa ciddii aan la magacaabina ijmaal ahaan oo dee in ilaahay rasul soo diray waan kuwa ahayn laynoo magacaabay asmaadooda ilaahunbaaba og iyo waqtiyadoodiiyo tiradoodii ilaahunbaaba og markaas welibana deetan rumaynaynaba inay iyagu waxalde gaadhsiiyeen waxalla wixii lala diray oo dhan ay u caddeeyeen dadkii loo diray guud ahaanoyde iyagu markaasay guteen ammaanadoodii taas baan rumaynaynaa amaa rasuulka ilaahay iimaankan rumaynaynaa taas waxbaa ka siyaadsadoo dee iimaankoodaas waxaa meeshii jira tasdiiqiisii gaarka ahaa iyo itibaac waxalla wixii uu la yimaa sharaa'ica ijmaalan wa tafsiilan loogu raaco ayaa dee iimaankii gaarkaa noqonayaan wanu'minu waan rumaynaynaa bilkutubi kutubtii alatii anzalaha allahu tacaala calayhim ilaahay rususha kuga soo dejiyey maa carafnaahu minha wixaan ka garanno ee laynoo magacaabay wadalika katawraati walinjiili wazabuuri waalqur'aan iyo wasuxufi ibraahima nebi ibraahim suxuftiisii calaa maa warada fi laayaati alqur'aaniyati aayaadka qur'aankaasa sida kuba yimi oo iyaduna in ilaahay subxaana wa tacaala kutub ay deer dee jirto rusushii ilaahay kuba soo dejiyey oo iyaga u timi oo xaq ah hanuun iyo nuur iyo bayaan iyo shifaba uu kuba sugnaa taas baan rumaynaynaa intii gaar ahaan laynoogu magacaabayna si gaara ayaabanu ictiqaadinaynaa ama aliimaan bilqur'aan isagu dee wuxuu la dheeryahay taas aliqraaru bihi waitibaacu maa fiih way wixii isaga ku sugnaa la raaco oon sidiisa u qaadano jumla iyo tafsiilba arrinkuna iimaankii kutubta kale la rumaynayay waa ka siyaadsan yahay taasi oo dee waata inoo gaarkaa ka qowlihi tacaala ina hada lafi suxufi luulaa suxuftii hore kuma suganya suxuf ibraahima muusa waqowlihi tacaala nazla waa dejiyey calayka korkaaga ilaahay alkitaaba kitaabka bilxaqa xaalu yahay mid xaq kuba dheehan musadiqan xaalu yahay kitaabka laguu soo dejiya qur-aankii mid rumaynaya limaa bayna yaday wixii hortiisa adii ka horeeyey ee kutubtii horeba ahaa uu rumaynayo wa anzala waa dejiyey nazala ayaa halka hore ahayd halkana anzala mufasiriintuba waxay yidhaahaan nazalana waxa tacbiirkaa ah hore keenay waxaweye ilaahay kalaamkii weeye laakiin bal xikmadda ay muujinayaan weeye anzala towraad iyo injiili mar keliya lasoo wada dejiyey oo iyagu wax dee tadriij ahaan iyo calaa xasab alwaqaa'ic muddo dheer u soo degaya maya labada kitaaba mar ilaahay soo wada dejiyo ambiyadii ama rusushii loo soo dejiyey uu siiyey ama kitaabkeennu muddo dheer labaatan sanood kaba badan ayuu soo degayay istaba socoto lafdiga tadqiifka takriir buu keenaya ama celcelin oo wuxuu dejiyey dee waa maratan bacda mara calayka alkitaaba bilxaqi musadiqan imaa bayna ilayh wa anzala waa dejiya atowraata walinjiila min qabl waa intaan qur'aankan la soo dejin hudan waa haadiyayn weeye xaal iyan kuwahan hanuuninaya linaasi dadka ay hanuun uma ahaayeen waanzala waa dejiyey alfurqaana furqaan kaa isagoo xaqa iyo baadilka kala saaraya oo bal markaa dee waa kitaabkeennii kutubtaa hore iyo kutubta aan laynoo magacaabinba dhammaan sifadan way ku sifoobeenoo tan dambe waxa ay tahay un si uu caamyeelo xataa kutubtii kalena ay uga caam waa kutubtaa faariqadee xaq iyo baadil kala saari hanuun iyo dalaal kala saaraysa ayaa ilaahay soo dejiyey in aladiina kafaruu biaayaati illaahi lahum cadaabun kuwa aayaadka ilaahay kaba kufreeya cadaab adag baa u sugnaaday wallahu ilaahay casiisun ku qaaliba weeyo muraadkiisu fulayo cidde waxa uu isagu la yimi ama keenay horshowsan karta aanay jirinoo celin karta oo bintiqaamin argudashana ciddaa dee kufrida iyo waxyaalaha u saaxiban qwluhu tacaala waatayna daauda zabuura nebi daawuudna zabuur baan siinay fanaxnu inagu numinu bikuli hadihi lkutub wanuminu waxaan rumaynaynaa bima lam yarid fi lahbaari wixii aan soo aroorin axaadii kutuba ah. waa bima kutubtii lam yarid fi lahbaari aan ahbaarta inoogu soo aroorin cala sabiili tafsiil sidee iyadoo kala baxsan ama gaar laynooguba magacaabay inamaa warada bilijmaal ijmaal ahaan soo aro dee ina kutub kalena inay jirto rusushii mid kastaba waxayba yahay waxaa dadku ay kuba dhaqmayeene layidhi gaarsii jira waa kutubtoysii ama suxuftiisii taas bay ahay inaga laakiin kol haddaan laynoo magacaabin si guudunba dee in ilaahay subadee rusushaasi ay la wada timi umuur quraa xaq ah waxyiga ay laba timi shareicada ay dadka gaadhsiinayaan laba yimaadeenaya bal maalan keedbe isagoo nebi ka horeeya sharcigii uu mid fulinaya aan ahaynba wanashadu waxaan qiraynaa أن جميع rasuulillaahi kaanuu cala alxaqi almubiin xaqa cad inay kuba sugnaayeen waariiq laqawiim iyo ariiqa toosan wasiraad almustaqiim waa labadani waa isku midu wa anhum iyagu ballaguu risaalaatllahi tacala inay gaarsiiyeen cala alwajhi lmadluubi wejkii iyaga laga doonayay minhum iyaga si unbay u guteen oo ay u gaarsiiyeen ay u markhaati kici doontaa nebi nuux iyo intii kala dambaysaya markaa ummadahoodu beeniyeen inay ugu markhaati kici doonto inay gaadhsiiyano dee qur-aankii bay noogula sugan tahay laa nufariqu bayna axadi minhum ma kala qaadayna axad iyaa kaa midoo aan badhna rumayno badhna ka gaalowno si yahuudiya nasaari ay yeeleen wanaxnu lahum muslimuun anagu kuwo ilaahay subxaana wa tacala hogaansamayaan nahay alkhulaasa sifatu lkhullati watakriimi haabitat lilahi tacala cala alxaqiiqati xaqiiqahaan bay ugu sugantay dee sifaadkiisa kalun bay laba mid tahay wanaxnu nu'minu bidalika waanaan rumaynaynaa taas wanusaddiqu aan rumaynaynaa bilmalaa'ikati alkiraami malaa'igtii fiicnayd iyo wabijamiici nabiyiina wabilkutub almunazala waqad kaanuu waxay ahayn ambiyadaasi jamiican dhammaanba xalayin iyagoo dhan cala alxaqi waalhudaa xaq iyo hanuun bay ku sugnaayeen kutubtii loo soo dejiyay kutubtaa hidaaye iyo dee xaq ahayd bay ahayd allah subxana wa tacala aclam ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر وأخبر مصدقين وحول المصنف رحمه الله تعالى ونسمي ونمغعابينا يا أهل قبلتنا قبلتنا ندتك ويلك eedee dee salaaddii tukanaya xaggii qibladeennan u jeedsanaya muslimiina muslimiin baan ku magacaabaynaa mu'miniina dadee muslimiina oo mu'miniinaan ku magacaabaynaa maadaamuu inta ay yihiin kuwa daa'imaya muctarifiina kuwa qiranaya oo aqoonsan bimaa wixii jaa'a uu la yimi bihi isaga annabiyu sala allahu calayhi wasalam walahu bikuli maa qaalahu wa akhbara musadiqiina wa musadiqiina kuwa u rumaynaya oo dee aqbalsan rumaysan lahu linabiyi sala allahu calayh wasalam u rumaynaya oo rumaysan bimaa wixi bikulli maa kii dhammaantii qaalahu uu isagu ku qowlay wa akhbara wa akhbara uu ku waramay inta ay yihiin kuwa iyagu rumaysan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wixii uu la yimi guud ahaanba kuwa rumaysan oo yaqiinsan intaa yihiin ee adigu muslimiin baan ku magacaabaynaa mu'miniin baan kuba magacaabaynaa oo musanifku wuxuu ula jeedaa halkan dee muslimiina mu'miniinanan alislaam iyo aliimaan inay dee mid keliya yihiin bal oo islaamka dhammina ah, dee iimaankii buu kulaansanaya laasimsanaya tasdiiqa ahaa iimaanka taamkiina acmaashii daahirkaydoo lala yimaadiya buu keenaya oo laasimsanayaa oo bal markaa taas wey waxaa kalou inoogu ishaaraya hadalkan sharaxana waa inoogu imane ruuxii muslimka ahaa ee kol haddii ictiraafkii iyo tasdiiqii isagii ama laga helo dembi uu ku dhacay oo dunuubtaas kaba mid ah haddaanu bannaysan oo mid xalaal ka dhiganayo leh waa ii xalaal aanu ahayn intaasna aan islaamkii lagaga saarahayn bal taasna wixii intaas kollay waanu ku celin doonaa laakiin waa labada arrimoode uu inoo ishaarayo imaka halkan inooguba sugan sharaxiina kollay shaarixa waxoogaa ku dari wuxuu ihi almaqsuudu bidalika waxaa hadalkan loola jeedaa uu yidhi muslimiina mu'miniina iyo intan dambe anna kulla man shakhsi kasta oo yaddaci lislaama islaamka sheeganaya oo le muslim baan ahay wayastaqbilu lkacbata kacbadiina u jeedsanaya fi salaati salaada dhexdeeda xataa dee waxa weeyaan ahla ha ka mid noqdo ahla ha kaba mid noqdo kol haddii aanu dee wax rasuulka ilaahay la yimi u beeninaya aanay jirin oo walam yastaxilla aanu bannaysan macluuman wax la og yahay min alislaami islaamnimadka xaggii taxriimu xaaraamnimadkiisa laga og yahay dee waa cilmi dhan oo dee wax umuuraha daruur ahaan looga ogyahay waxaan inuu xaaraamiyay aanu bannaysan sida zinadii iyo khamradiiyo wasaduqa uu rumeeyana bikulli maa kii dhammaantii akhbara bihi rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi uu kuba waramay oo waxtarafa uu qirto bisidqi maa kii runtii uu qiranayu yahay mid qirsan ataa bihi rasuulkii ilaahay la yimi oo min alcaqaa'idi washaraa'ici waalaxkaam caqaa'id iyo sharaa'ici axkaamba haddaba ruuxa caynkaasa maxaa fa inanaa inagu nudliqu calayhi waxaan ku idlaaqaynaa isma alislaami oo waa ruux muslima waan odhanaynaa waliimaani iimaanna waan ku idlaaqaynaa oo dee xadiid bukhaariba wariyey man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fahuwa almuslimu ama dee waa ruux muslim oo dee lahu maa lana wa calayhi maa calayna waxaa anaga aanoo sugnaadayna waanu u sugnaaday wixii korkayaga yihiina way isagana laazimayaan kol hadduu dee waxaweya salaadaydii tukanayo qibladayadii u jeedsanayo dabeexadii iyadii cunayaba bal haddaba kol haddii ictiraafkaas iyo tasdiiqaasi jiro waxaan u xukumaynaa inuu dee islaamnimo uu sheeganayo aanu bannaysan waxyaalaydee aanu beenina wax rasuulka ilaahay laba yimi aanu bannaysanna wax dee xaaraamnimadkiisa la ogyahay inuu xaaraam yahay shareecadii lagaba ogyahay ama aanu inkirin wax la ogyahay waajibnimadkii iyo taas aanu inkirin iyo mashruuciyadiisa fa inanaa inagu nudliqu waxaan ku idlaaqaynaa calayhi korkiisa ismal islaami magac islaam oo nusami ahla qiblatina muslimiina mu'miniina iyo waliimaani iimaan ismigii waan ku idlaaqaynaa waa mu'min waan odhanaynaa waa muslim waan odhanaynaa walaa nukafiruhu ma gaalaynayno bidembi dembi maa lam yastaxilahu dee kollay dunuub iyaguba kufr keenaa way jiraan oo waxa weeyaan bal dunuubtii dee maaha bikulli dembi dembi kastaba siday khawaarij iyo qolayen yeeleen anagu dembi kastaba kuma gaalaynayno dembi uu laba yimi kuma gaalaynayno oo islaamnimadkii kagama saarayno maa lam yastaxillahu haddii aanu bannaysan oo haddii isagu aanu kaa bannaysanahayn dembigaasu aanu lahayn waa ii xalaal isagoo sharciga xaaraamnimadkiisii lagu ogyahay iyada taas waxa weeyaan islaamnimadka aanu xukumaynaa laakiin hadduu bannaysanayo xataa wixii aanu samayn ficilkii aanu kuba dhicin be kol haddii ictiqaadkaasi jiro wax ilaahay xaaraam ka dhigay oo xalaal u ictiqaadiyey dee markaa waa ku gaaloorayaa oo waan ku gaalaynaynaa taas iyo wamaa lam yartakib haddaanu kuba dhicin naaqidan wax buriya oo dee islaamnimadkii buriya min nawaaqid alislaam islaamka waxyaalihii burinayay kaba mid ah camil ibni isagoo u badrheeraya walxalwa yaclamu aan khaba aanay ahayn jahli aanay ahayn isagoo garanaya waxaniinu waxaana naaqadka yahay ama dee dembigaa yahay u badrheerhaya haddaanu taasna kuma dhicin inagu kuma gaalaynayno bal markaa taas weeyaanoo waxa weeye weliba waa inoo soo socdaan haddii a la yidhaaho bal insha allah axad ahlilqiblo kama mida ah dembi aanu banaysan inaan lagu gaalaynayniyo umuura way inoo dambeeyaane laakiin tanna dee waa waa ruuxii isaga tasdiiqa iyo ictiraafka lagaba hele waxalla wixii rasuulkii ilaahay yidhi waxaweyaan la yimi rumaysan aan beenin ahayn dembigiina aan isagoo xalaal kaba dhiganahayn ee dee kaa ruuxa muslimka islaamnimo sheeganaya islaamkii iyo iimaankii waanu xukumaynaayo ee dembi uu kuba dhacay markaas kuma gaalaynayno markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ama xataa ahlal ahwaa hadduu yahay ama ahlalmacaasi hadduu yahay kol haddaanu shay rasuulkii ilaahay la yimi aanu beeninahayn oonu wax ilaahay xarimayna aanu banaysanahayn iyada markaa islaamnimadkii ama iimaankii waanugu xukumaynaa islaamnimadkii taa kagama saarayna dembi uu kuba dhacay kagama saarayno baa wuxuu ihi wayufhamu waxaa laga fahmayaa min kalaami shaykhi waa musanifkan daxaawi sheekh ah hadalkiisa waxaa laga fahmayaa ana alislaama waaliimaana waaxidun islaamka iyo iimaanku inay mid yihiin oo dee wuxuu ihi wanusami ahla qiblatina muslimiina mu'miniina wanataan lahayn hadalkiisa waxay ishaara ugu sugan tahay islaamka iyo iimaanku inuu mid yahay ee waana islaamka kaamilkee dhan eeyo iimaanka taamkii kuwa islaasimayaan oo islaamkaa dhammina iimaankii waa kulansaday iimaanka dhammina islaamnimadkii iyo acmaashii oo lala yimaado waa kulansaday oo markaa inay mid yihiin baa hadalkiisan lagama fahmayaa wa qiila waxaa la yidhi biannahumaa mutagaayiraani waa islaamkuna dee macnuu leeyahay iimaankuna macnuu leeyaho way kala duwan yihiinna waa la yidhi wahumaa markaa labadoodan alislaam waaliimaan idaftaraqaa hadday kala tagaan oo aanay wada socon oo ama islaamuun la sheego ama iimaanuun la sheego dalla wuxuu ina tusayaa kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka midi calaa maa yadullu wuxuu tilmaamayuu faa'iidaynayo dee calayhi korkii al-aakharu ka kale uu tilmaamayu ina tusayo ayagoon kanna waan ka fahmaynaan kaba qaadanaynaa wain ijtamacaa hadday kulmaanna oo labadoodu ay wada socdaan oo islaamkii iyo iimaankii la wada sheegana ee si mid kastaa macno gaara inoogu faa'iideeyo ikhtasa wuu la gooni noqonaya alislaamu islaamku bilacmaali daahirati acmaashii daahirada ahayd buu la gooni noqon waliimaanu iimaankuna bilacmaal albaatina <clears throat> adugu bal horta waa dee laba arrin oo islaam iyo iimaan islaazimaya oo bal maalan uh, way islaazimayaan oo islaamkii dhammaana dee haddii aan iimaan jirin maba jiraya isagunaoo islaam ma noqonayo ruuxaas iimaankii isaguo dhabta ahaayee runta ahaayena isaguna acmaashii daahirada ahayd ee islaamka laguba fasirayay waa kan keenayo isagii rumayntan bay ka dhalanaysaa camalkanna in lalaba yimaado horta way islaasimayaane laakiin waxa weeyaanuun bal marka ay wada socdaan cibaaradiisan dambe oo haddii meel lagu wada sheego iyada markaasi dee mid kasta macno gaara uu inoogu yeesho ayaa sidii xadiidkii jibriil kuba yimi ama xadiidkii cumar ee jibriil imaatinkiisa ahayd markuu rasuulka ilaahay weydiiyey islaamku muxuu yahay ee wuxuu ku fasiray an tashhadu an laa ilaaha illa hu anna muxamedan rasuul tuqiima salaata adugu arkaantii islaamka acmaashii daahirka ahayd ayuu islaamnimadkii ugu fasiray markuu iimaankii weydiiyeyna wuxuu rasuulkii ilaahay ku fasiray acmaashii baadinka ahayd ee ictiqaadiga ahayd oo rumayntii ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo maalinta dambe iyo qadarka la rumaynayay ayuu kuba fasiray marka waa markay wada socdaan haddii laakiin islaam keliya la sheego ee ruuxii muslimka ahaa baa laga hadlay ama islaamnimadkii baa laga hadlay islaamka iimaankiina waa la jiraa uun haddii iimaan laga hadlana islaamkiina waa la jiraa uuna way islaasimsanayaane marka wuxuu uga jeedaa ida idaftaraqa marka ay kala tagaane ama islaam keliya un lasoo hadal qaado la sheego ama iimaan keliya waa macnaha caamka ah macnaha guud baa lagu fasirayaa fasirayaae kii kalena soo gelayo haddii laakiin alislaam iyo aliimaan sida xadiidkaa cumarba ay wada socdaan oo kale oo laga wada hadlayo markaa midna acmaashii baadinkayd baa lagu fasiri midna acmaashii daahirka ahayd oo waa si dee bal matalan faqir iyo miskiin oo kale oo dee lagaba soo noqli bacd alaima ida ftaraqa ijtamaca waida ijtamaca iftaraqa macnaa haddii ay wada socdaan sida aayadda bal matalan inama sadaqaatu lfuqaraa walmasaakiin ay wada socdaanna faqiirkiina macnaa lagu fasiraya markaa miskiinkiina macnaa lagu fasiray dee waana kuwaykeebaa sii liita taasi waa kalaamkoodii iyo kalaqaadka markaa la kala qaadayuunbay taasi kaba ratibmaysaa oo faqiirkii iyo miskiinkii waa kala liitaan bay markaa noqonaysaa xaggii baahidii bay ku kala liitaan kol hadday wada socdaan markaa idajtamaca ijtamaca iftaraqa waa la kala qaadayaayo faqiirkiina waxbaa lagu idlaaqi ama macnuu yeelan miskiinkiina macnuu yeelan bal maalan haddii laakiin wayd aftaraqa macnaha hadday kala tagaan ujeedadu miskiinin baa la yidhi faqiirkiina waa la socdaa haddii faqiirun la yidhaahna miskiinkiina waa la socdaa tanna waa saas oo kaleo markay iimaan iyo islaam noqoto iimaan keliya haddii la yidhaah islaamnicodkii acmaashii daahirkaydna way ku jiraan waayo dee iimaankiibaabay kala mid yihiin sida dambaal adigu yani kitaabka inoo dhicinba taasi oo sheekha cibaaradiisa waan arki doonaa laakiin acmaashii daahirkayda iimaankiibay kala mid haddii islaamo la yidhaahna dee islaam aan iimaan la jirin wuxuu noqonayaa dee munaafiqiintii baa meeshii nifaaqi baa meesha soo gelaysay iyagoo hoos gaalo ka ahaa inay acmaashii daahirkayd laba iimanayeen marka islaam ruuxuu ku badbaadaya maaha islaam marka la yidhaahna iimaankiina waa la jiraaun tan baa markaa macnahoodu yahay markay wada socdaanna ee laba macno ayaan ku kala fasiranaynaa way kala tegayaan markii aad kala tagaanna way kulmayaanoo kii kale macnihiisna meeshuu kuu imanaya taas baa macnihii saa ay faqirkaiyo miskiinkana cibaaradoodii ay kaba cabireen weyaan wahuma macnaa islaamnimadka iyo iimaanku idaftaraqaa marka ay dikriga iyo hadalka ku kala tagaan ama islaamun la sheego ama iimaanun la sheego dalla waa tilmaamayaa kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mida ah, kolba kii la sheegay ee meesha laga hadlayaa islaamnimadka ama iimaamnimo calaa maa yadullu calayhi alaakharu kii kale wixii uu tilmaamayey oo haddii islaamkii la sheegana macnahan kale ah alacmaal albaatina umuurahan ictiqaadka waa isagiina inoo tilmaamaya in haddii kale islaam lagu badbaadaya maaha haddii iimaankii la sheegana de iimaan mujarada uuna wax alla wax acmaalo ka ratamayaama jiran isaguba iimaan hagaasan ma noqonaye bal markaa isaguna acmaashiina halkan ayay imanaysaa oo dee iimaan mujaradun asal ahaan camalba lama socda mamadhama kule camal waa jira uun musami iimaankiina camalkiibaa kala mida wixii uu tilmaamayay ka kalena halkan isagii maduulkiisii waa soo gelayaan wain ijtamaca hadday kulmaan oo macnaa way wada socdaanoo alislaamu waliimaanu taas baaba la yidhi waxa weeye ikhtasa alislaamu islaamku wuxuu la gooni noqon xagga tafsiir ahaan iyo macnayn iyo madluul ahaan bilacmaali aldaahirati acmaashii daahirka ahayd waliimaanu iimaankuna wuxuu la gaar noqon oo dee lagu fasiri oo madluulkiisa iyo mafhuumkiisa uu noqon bilacmaali lbaadinati acmaashii baadinka ayd wallahu aclam alkhulaasa kullu man shaksi dhammaantii oo aqara qirtay bimaa wixii jaa uu la yimi bihi isaga alrasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku la yimi wanqaada lahu uu hoggaansamay wastaqbala alqiblata dee salaadii tukanayo qibladii muslimiinta qaabilo u jeestay salaadiisii ula jeestay weeye maa waqtigale waa salaadiisii qibladii muslimiinta la qaabilaya wasadaqa rumeeyey bikhabarihi rasuulkii ilaahay khabarkiisana rumeeyey shahidnaa lahu bilislaam oo dee macsiyo uu la yimina islaamnimadkii kagama saarayno bal dee bidca aan takfiir iyo mukafiro ahaydna islaamnimadkii lagama saarayo laguma gaalaynayo ee wa in kaana min ahli ilahwaa ama min ahli ilmacaasi islaamnimo waanu qiraynaa kolay umuuro sii adkayna waynoo dambeeyaan wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala walaa nakhuudu ma dhumbanayno oo ma muquranayno ma dhexgelino waa aaraadayna iyo fikirkeena iyo waxyaalaha kagama hadlayno fiillaahi ilaahay oo ilaahay subxaanah wa tacaala dee daatadiisii iyo bal sifaadkiisii dee waa taa waan rumaynaynaa wixii ilaahay subxaanah wa tacaala isku magacaabayna dee taasna waaban ku magacaabaynaa umuurihii isku sifeeyey ama rasuulkiisa uu kuma sifeeye laakiin axaadiid sugan noogu timina waan ku sifaynaynaa laakiin hadal aan kaba hadallo aaraadeenna iyo cilmila